bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimam اlxaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala faslun gaswaة اlxudaybiya dagaalkii xudaybiya xudaybiya oo halkan marka ka gelaya ayb walamaa kaana dulqacda markay dulqacdo ahayd min asanati الsaadisati sanadii lixaad kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa baxay muctamiran isagoo cumraysanayo fii alfin kunnin qiila wa hamsimiatin an boqol kun iyo shan boqol qiila waxaa la yidhi wa hamsi miatin iyo shan boqol wa qiila wa arbaci miatin iyo afar boqol wa qiila wa alaatimiatin iyo saddex boqol wa qiila hayru dalikana waa la yidhi waamaa man zacama qofkii ku andacooday oo sheegtay annahu nebiga inamaa kharaja fii sabci miatin toddoba boqol inuu ku baxay faqad qalida waa gafay waa kun iyo afar boqol ama kun iyo shan boqol ama kun iyo saddex boqol kun iyo afar boqol baana loo badanya falamaa calima almushrikuuna mushrikiintii markay ogaadeen bidaalika arrinkaa markay ogaadeen ay ka war heleen inuu nebigu soo socdo oo kacbada uu soo rabo jamacuu axaabiishahum waxay ururiyeen ciidankii marka isku dhafka ahaayo meel walba ay ka keenayeen wixii marka axaabiishtu waa waxaan isku dhafka oo qolo walba ay qayb ka keento ayb axaabiishtoodii bay ururiyeen wakharajuu min makkata makay ka baxeen saadiina ise iyagoo celinayo mancinayo lahu nebiga yacni ka mancinayo can ilictimaari inuu cumraysto hada alcaam sanadkan yacni sanadkan dhexdiisa inuu cumraysto iyagoo ka mancinayo ayay soo baxeenoo ciidan badan soo uursadeen waqadamuu calaa khaylin waxay hormariyeen fardo lahum iyaga ay lahaayeen ayb waqadamuu khaalid bna alwaliid bay hormariyeen calaa khaylin lahum fardo ay lahaayeen isagoo markaa yacni la jiro baywaa saaran ilaa kuraaci alhamiim meesha la yidhaha makay madiine u dhaxayso ayay geliyeen ay ku hormariyeen ayb wakhaalafahu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu waa weydaartay marka fi ariiqi waddadii ayuu marka ku weydaartay khaalid faintahaa sal اllahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu gaarayba ila alxudaybiyati xudaybiyu gaaray yanii nebiga dariiqii uu ku socday ee khaalid khaalidna uu ku soo socday isagana uu markii hore ku socday waa ka leexday waa weydaartay dhanka midig buu u baxay xudaybiyu degay marka ayb marka sidaana waxay ahayd nebigu wuxuu diray sal اllahu calayh waali wasalam markiiba uu madiine ka soo baxay dulxulayfay ka soo xarmadeen halihii geela iyo uu markaa kacbada xaggeeda u waday ayuu ishcaar ku sameeyeyoo kuruska dhankeeda midig ama bidix ayuu ka dhiigaysiiyey dhiiggiiba ku dharoobay marka u mariyey waana u qoorxiray intuu qoorxir u sameeyey kab <clears throat> xarig ayuu soohay kab ayuu dhex geliyey qoortuu u suray si loo ogaado inuu kacbada u socdo meel kale uunan rabin dagaalna marka nebigu uunan rabin calayhi salaatu wasalaam ayb markay soo tageen ayaa wuxuu soo diray nin reer khusaaco ah oo isagu markaas mushrik ahaa ayuu diray jaasuus ahaan inuu bal dariiqa sii maro oo waxa jiro oo u soo akhbaaro ayuu u diray marka reer khusaacana nebigu daacaday u ahaayeen iyaga iyagoo mushrikiina ayay haddana daacad isaga ahaayeen marka meeshaa waxaa laga qaatay jaasuus mushrik ah ama gaal ah in la dirso karo oo la adeegsan karo akhbaar oo marka gaalada uga keeno maxaa yeelay maslaxadana waa keenaysaa iyo isagaa dhexgeli karo ee nin muslima dhexgalkiisu waa dhib bay ku tahay marna isagaa ka xeeladaysanayo iyaga ka baqaayo laakiin ninaan ka baqaynin oo iyaga ku dhex jiro wax la cuno oo la sheekaysto iyo ayuu noqon karaa ayb markaa ninkaa mushrigaa ee reer khusaaca ayuu diray ord akhbaar ii keen buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi ciidan tiro badan yaa soo socdo nimankii marka kacbadii inay kaa manciyaan ay go'aan ku gaareen <clears throat> ciidan badan bay soo kaxaysteen ayb markaa buu nebigu asxaabtiisa la tashtay sala allahu calayh ali wasalam waxa uu yidhi maxaan yeelnaa qaar marka abubakar baa hadlay radia allahu canhu waxa uu yidhi innaga dagaal uma soconnin kacbadaasaan u soconnaa haddii ay kacbada naga celiyaan waa dagaalamaynaa laakiin wixii ka horeeya intaas waa soconaynaa ra'yigaabaa marka nebiguna uu qaatay saxaabadu ay qaateen sidaas buu ku dhaqaaqay ayb waqaalafahu sal اllahu calayh ali wasalam nebigu waa weydaartay khaalid fi ariiqi jidka ayuu ku weydaartay faintahaa sal اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu gaarayba ila alxudaybiyati xudaybiyana waa xaramka iyo xilliga meesha iska galaan <clears throat> mar haddii xudaybiye uu taagan yahay xaramkii waxba uma jiro waa ku dhow yahay marka waa yaabay khaalid laftarkiisa wuu ogaaday waa dareemay isla markiiba quraysh ayuu dignin u diray oo wuxuu yidhi halkaas buu jiraa ogaada ayb markaasay iyagiina meesha agteeda uga hor yimaadeen wataraasala huwa wlmushrikuuna wataraasala way isku fariin direen huwa nebiga iyo wlmushrikuuna iyo mushrikiintii xataa jaa'a suhaylu bnu camrin ilaa suhayl bnu camar uu yimid fasaalaxahu nebigu markaa wuu la heshiiyey aad buu u soo gaabiyey marka qisada ibnu kaiir <clears throat> fawaa'id badan baana dhexdan ku jirto ayb oo qisada sida nebiga madiine uga soo tegay ilaa halkan uu ka yimi ayb meeshii dambeba isaga uu ka qabtay marka fawaa'idda maadaama ay daruuri tahay fiqhi ahaan iyo siira ahaan labadaba saxiixulbukhaariga kitaabu shuruud ayuu ku wariyey xadiidkan oo dheer baabu shuruudi fi ljihaad iyuu baab kaga dhigtay waxa uu yidhi kharaja miswar ibni makhrama iyo marwaan ibnu اlxakam iyo ayaa warinaya xadiidka marka waxay yidhaahdeen kharaja rasuulu llahi sala اllahu calayh ali wasalam zamana alxudaybiya nebiga wakhtigii xudaybiya ayuu soo baxay xataa idaa kaanuu bibacdi اطariiq jidka qaarkii markay marayeen qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina khaalida bna اlwaliid khaalid bilhamiim kuraacu hamiim ayuu joogaa fii khaylin farda isagoo wato liqurayshin ay leedahay daliicatan isagoo ah marka ciidanka hore sahanka ugu horeeya isaga ah oo la soo diray ayb fakhuduu daata alyamiini dariiqa dhanka kale midig qaada fawallaahi maa shacara bihim khaalidun ilaahan ku dhaartayo khaalid ma dareemin xataa idaa hum biqatarati iljeysh khaalid ma aanu dareemin ilaa ciidankii boorkiisii yacnii ay markaa ciidankii kale quraysh ay labada ciidan boorkoodaba markaa meelay iska arkayaan uu gaahay nebiga sal allahu calayh ali wasalam faindalaqa yarkudu nadiiran liquraysh faindalaqa markaa waa tegey yarkudu isagoo ordayo degdegayo nadiiran udigaya liquraysh quraysh wa saara nabiyu sal allahu calayh ali wasalam nebigu waa socday xataa idaa kaana bihaniyati alatii yuhbatu calayhim minhaa ilaa marka uu gaaray haniye marka fangor ama meel yanii buurtu ay ka kala jeexan tahay oo marka looga degto iyaga halkaa markii uu gaaray barakat bihi raaxilatuhu waa xudaybiyada agteeda ayaa nebiga hashiisiibaa arrumatay oo lugahay dhulka dhigatay ayb faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen xal xal bay yidhaahdeen kac kac waa marka xal xal waa eray markaa ay geela markay kicinayaan iyo ay sawd ay sameeyaan isticmaalaan fa alaxad markaa way ku adkaysatay oo sideedii bay ku madax adeegtay qaaluu waxay dhaheen khala'at ilqaswaa hashii qaswaa ahayd waa daashay ayb waa fadhiisatay bay dhaheen ayb faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi maa khala'at ilqaswaa'u hashaaba nebiga qaswaa la dhihi jiray ma aynan noogin wamaa daaka lahaa bikhuluqin caadana uma lahayn inay noogto waxaa laga qaadanayaa marka waxyaabaha aan wanaagsanayn xataa haddii xayawaanka laga sheego in laga difaaco ayb bani aadam marka min baabi owlaa saasay culammadu ka fahmeen hashaan oo nuqsaan lagu sheegay nebigu waa ka difaacay maya dabcina uma lahan buu yidhi waxaas qof muslima marka iyadana wax laga sheego min bacdi laga difaaco oo aan lagu ogeyn markaa waxaas dabci iyo aan loogu ogeyn walaakin xabasahaa xaabisulfiil maroodiga allihii celiyey oo xaramka ka celiyey baa iyadana celiyey buu yidhi marka nebiga sal slam marka waa dareemay meeshan inay wax ka socdaan uma qaala waxau yidhi waladii nafsii biyadihi laa yas'aluunii khudatan ilaahan ku dhaartay macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaayo laa yas'aluunii i weyddiisan maayaan khudatan tallaabo yucadimuuna fiiha xurumaatillaahi ilaahay xurumaadkiisa ay ku weynaynayaan ilaa acdaytuhum iyaahaa waan siinayaa maanta xurumaadka alla waa maxay beydkaas waay kacbada inaan lagu dagaalamin yacnii maanta hadday keenaan qido iyo farsamo xurumaadkaa ilaahay ee waaweyn lagu dhowrayo lagu ilaalinayo waan ku taageerayaa waana kala shaqaynaa buu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam meeshaanna marka culimmadu waxay u deliishadeen qofka gaalka ah qofka faajirka ah qofka mubtadica ah qofka qalloocan haddii uu la imaado arin shareecada yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala ama ilaahay xurumaadkiisa lagu weynaynaayo haddii markaa uu la yimaado in la siinaayo oo laga ogolaanayo loogu kaalmaynayo lagana joojinaayo gaalnimada iyo bidcada iyo macsidana aan lagu kaalmaynaynin marka qofku waa inuu kala hari karo qalooca maya laakiin waxa wanaagsan ee ilaahayna xurumaadkiisa lagu weynaynaayo gaalba hadday ka timaado iyo mubtadic iyo faasiq cidday doontaba ha ka timaadeen in la siinaayo nebigaa saa yidhi sala allahu calayh ali wasalam alimaam ibnu اlqayim zaadulmacaadka sidaas uu ku sheegay fawaa'idda marka lagala baxaayo xadiidkan ayb qofku marka la dhihi maayo yani sidaan waaye iyo ma la dhahayee markaas mar hadduuba xurumaadka alle wax weynaynayo ou rabo waa laga yeelayaa waxa xaaraantan waa loo diidaya ayb waa haddaynan ka dhalanaynin dhibaato waxaas la weynaynaya ka sii daran haddaysan ka dhalanaynin ayb taa un marka daabit ibnulqayim uu uga dhigay sidaabuu marka ku yidhi ayb uma zajarahaa nebiga hashii buu marka xagga dambe u horaray fawahabad waa boodayba qaala facadala canhum xaggoodii buu ka leexiyey xataa uu la kala leexday xaggooda xataa nasala biaqsa alxudaybiyati ilaa uu ka degay xudaybiya meesha ugu shishayso calaa amadin meel biyaheedu yar yihiin qaliililmaa'i aad biyaheedu ay u yar yihiin yatarabaduhu nnaasu tarabudan oo dadku ay wax yar ka sasacabaysanayaan biyaha meel aad u biyo yar oo dadku ay biyaha ka sacabaysanayaan buu degay falam yulabidhu nnaasu xataa nasaxuuhu ayb wa shukiya ilaa rasuuliillahi sala allahu calayh waali wasalam alcatashu marka ma aanu nagaaninba wax yarba maynan joojinine meeshaas ilaa dadkii nebiga ay uga cawdeen biyo la'aan meeshii meeshii biyola'aan baa nagu heshay dheheen fantazaca sahman min kinaanatihi nebigu marka qunuxiisii ayuu leeb ka siibtay uma amarahum wuxuu amray an yajcaluuhu fiihi inay dhex geliyaan meeshaas ayb fawallaahi maa zaala yajiishu lahum biriyi xataa sadaruu canhu meeshii markii saa loo geliyay laga saaray biyo ayaa ka soo burqaday ayb ilaa ay ka oom baxaan tanna marka waa calam min aclaami nubuwa mucjizo mucjizaadka nebiga ka mid ahu ayb fabaynamaa hum kadalika iyadoo sidaa ku jiro id jaaءa budayl bnu warqaa alkhusaaciyu baa u yimid fii nafarin min qowmihi min khusaaca isagoo jamaaca khusaaca qoomkiisa ka mida ku jiro wa kaanuu caybata nusxi rasuuli اllaahi sala اllahu calayh ali wasalama min ahli tihaama qoladaa reer khusaacana waxay ahaayeen tihaamo dadka degan dadka nebiga ugu daacadnimada badan bay ahaayeen oo aan nebiga laqdabaynin oo daacadda u abay ah ahaayeen ayb faqaala wuxuu yidhi innii taraktu kacba bna lu'ay budayl baa marka wuxuu yidhi anugu waxaan ka soo tegey reer kacb ibni lu'ay wa caamir ibni lu'ay nazaluu acdaada miyaahi lxudaybiya iyagoo markaa ciidankoodii iyo degey meesha yacnii xudaybiye biyaheeda agteeda iyagoo ciidan badan ku degey wa macahum alcuudu almataafiil wahum muqaatiluuka wasaaduuka can ilbeyt wayna kula dagaalamayaan beytkana waa kaa celinayaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama innaa lam naji liqitaali axadin annaga qof dagaalkiis uma aanan imaanin ayuu yidhi walaakinaa ji'naa muctamiriin waxaan u nimid inaan cumraysanno waina qurayshan qad nahikathum lxarbu qurayshna waxaa baabi'isay oo daciifisay dagaal wa adarat bihim wayna dhibtay dagaal quraysh waa daashaday waana dhibay annaguna dagaal uguma soconno fa in shaa-uu hadday doonaan maadadtuhum muddatan hadday doonaan muddo ayaan heshiis dhiganaynaa oo aan dagaalka joojinaynaa wayukhalluu baynii wa bayna annaas waxayna kala aniga iyo dadka ayay noo kala bannaynayaan ayb fain adhar fain shaauu an yadkhuluu fii maa dakhala fiihi annaasu facaluu haddaan guulaysta markaa dadkii aniga hadday noo kala baxaan oon guulaysto waxa dadkaa ay galeen yay gelayaan markaa ayb wailaa faqad jammuu ayb haddaynan sidaa yeelinna da way go'ayaan markaas iyaguna ayb wain hum abow fawaladii nafsii biyadihi lauqaatilannahum calaa amrii hada xataa tanfarida saalifat hadday diidaan oo dagaal maahay wax kale ay diidaan waa aan la dagaalamayaa ilaa nafsadeyda ay ka go'do ay ka baaba'do ayb walayunfidana allaahu amrahu ilaahayna amarkiisa waa fulinayaa socodsiinayaa faqaala budayl <clears throat> budayl waxa uu yidhi sa maa taquul warka aad leedahay waa gaarsiinayaa qaala faاndalaqa xataa ataa qurayshan waa tegay ilaa qurayshu u yimid qaala inaa ji'naakum min hada rajul ninkan baan idinkaga nimid wasamicnaahu yaquulu qawlan waxaan maqalna isagoo wax dhahaya fain shi'tum an nacridahu calaykum facalnaa haddaad rabtaan inaan idiin soo bandhigno warkiisa waa yeelaynaa ayb faqaala sufahaa'uhum dadkoodii wax magaratada ahaayoo fududaa oo iyagu umuuraha aan gadaal ka fiirinin ayaa waxay yidhaahdeen laa xaajata lanaa waqdana kama lihi an tukhbiruuna canhu bishayin inaad wax nooga sheegtaan ninkaa warkiisa ma rabna ma rabna bay dhaheen ayb kuwii sufahada ahaawa wa qaala dawu ra'yi minhum kuwii ra'yiga lahaa waxay yidhaahdeen haati maa samictahu bal waxaan aad maqashay keen waa dhegaysanaynaa annaga yaquulu qaala wuxuu leeyahay marka qaala samictuhu yaquulu kada kada sidaa iyo sidaa isagoo dhahayaan maqlay haddaan doono qoraysh waa la heshiinayaa mudday aniga dadka ii kala baxayaan haddaan adkaada waa isoo raacayaan hadday diidaan ilaa dagaal waa la dagaalamayaa marka warkiibuu sheegay marka faxadaahum bima qaala اnabiyu sal اllahu calayh ali wasalam dadku marka gaalada laftirkooda waxuu kala leeyahay dad xoogaa ra'yi leh oo taagsiima leh iyo dad iska fudud ummad walbo meel joogtana saasoo kale waayo dad waxay leeyihiin aan warka sugin oo fudud iyo dad inta warka sugo ra'yi ka dhashado faqaama curwat bnu mascuud baa kacay reer taqiif faqaala wuxuu yidhi ay qowmi wartolkayow alastum bilwaalid ayb waalid kuwo wax dhalaysowma tihiin idinku qaaluu balaa qaala awalastu bilwalad miyaanan ahayn anugu yacni mid la dhalay qaaluu bala qaala fahal tatahimuunii mid tuhmaysaan aniga tuhun miyaad iga qabtaan qaaluu laa maya bay dhaheen qaala alastum taclamuuna annii istanfartu ahla cukaad soo ma ogidin dadka cukaada jooga inaan aniga soo dagaalkan soo geliyey oon u qayla dhaamiyey falammaa ballaxuu calaya ji'tukum biahlii wawaladii waman adaacanii yani ilmahaygii iyo dadkii aniga deecsanaa iyo dadkan odayaalka u ah oo dhan baan keenay ayuu yidhi ayb so sidaa maaha qaaluu balaa bay dhaheen qaala faina haada qad carada calaykum khudata rushdin iqbaluu wadacuunii aatihi ninkan wuxuu idiin soo bandhigay buu yidhi arrin toosan aqbala anigana idaaya aan u tago oo aan warka ka soo hubsadoon soo ogaada waxa uu leeyahay qaaluu waxay yidhahdeen iitihi orada u tag faataahu waa u yimid fajacala yukallimu nabiya sala اllahu calayh ali wasalama wuxuu gudagalay curwa inuu nebiga la hadlaayo faqaala nabiyu sal اllahu calayh wali wasalama naxwan min qowlihi libudayl wixii uu budayl ibnu warqaa ku yidhi oo kale ayuu u sheegay faqaala curwatu cinda dalika curwa wuxuu yidhi marka meesha agteeda ay muxamedu muxamedow ara'ayta bal ii sheeg eh, ma aragtay in istaqsalta amra qowmika qoomkaaga sha'nigooda haddaad jirid goyso hal samicta ma maqashay biaxadin qof min alcarabi carab ka mida ah, ijtaax ahlahu qablaka tolka haddaad jirid gooyso weligaa ma maqashay nin tolkiis jirid gooyo baabi'iyo u dhammeeyey wain takun ilukhraa hadday tan kala noqotana fa innii wallaahi la araa wujuuhan hadday ta kala noqotana halla dagaalamada ay tahay fa innii wallaahi baan ku dhaartay laa araa ma arkayo wujuuhan wejiyaalo wa innii la araa waxaan arkayaa ashwaaban min annaasi dad isku jirjir ah ayb khaliiqan an yafiruu wayadacuuka dadaad meelaha ka kekeentay oo isku jirjir ah oo ku habboon inay kaa tagaan ay kaa cararaan markay xaalad adag gaarto oo dagaal ay timaado kuwaan kuuma joogayaanoo waa kaa cararayaanuu leeyahay marka dadna ma haysid haddaad adiga noqoto yacnii inaad haddaad dadkaagii laysana waa talaxumo haddii kaloy tan kala noqoto adiga laga adkaado dadkan waa kaa cararaya ma kula joogayaan fa qaala lahu abuu bakrin abuu bakr waxa uu ku yidhi umsus badra laati war waxa uu yidhi laata kintirkeeda nuug ayuu ku yidhi meeshaa marka waxaa laga qaataa culammadu ay yidhaahdaan mararka qaar cawrada si toosa ah in loo sheegi karo hadday maslaxa ku jirta ibnulqayim zaadulmucaadka saasuu yidhaahdaa waana leedahay shareecada taasoo kale waxyaabo badan buu marka tusaale u keenaya waxaa ka mid a ah nebiga sal l slam xadiidkii uu yidhi haddaad aragtaan qof qabaliyad iyo casabiyad iyo waxaas ku faanaayo facadduuhu bihani abiihi aw amase waxaa ku tidhaahdaan waxaad nuugtaa ayra abiika walaa takannuuhu haw sarbeebinina sarbeeb ha ugu sheeginine toos afka uga geliyey ereygaas marka waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay mararka qaarkood sida qaalibka in laga kinaayo laga sarbeebo waayo cawraadkii marka laga sheekaynaayo laakiin mararka qaar in si toosa loo abbaaro hadday maslaxa ku jirto abubakar marka saasuu yeelay anaxnu nafiru canhu wanadacuhu ma annagaa ka tegaynoo ka cararayno faqaala man daa wuxuu yidhi kan waa kuma qaaluu abuu bakrin waa abuu bakr baa lii huwa abuu bakrin qaala wuxuu yidhi amaa waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaayo lowlaa yadin kaanat laka cindii lam ajizka biha la ajabtu abaal hadda ka hor aad ii gashay oonan kuu gudin haddii lala yahay waa ku jawaabi lahay laakiin maanta waxaan kugu jawaaba male adaa abaal igu leh iyaga marka dadka abaalkay u galaan iyo waxay u sameeyaan iyo waa yaqaaneen oo ninkii abaal u galo dadka kale uga duwana waa ka xishoo jira oo dad marka abaal dhacyada iyo waxaas yaqaana ma ahayn waxaasoo kale waa iskala weynaayen soo ma garanin marka hadda dadkii muslimiinta ah baad arkaysaaba qaarkood yacni waxaa weeyaan abaaldhacyada iyo dadku aaday ugu badanaysa ummaddan dadkan soomaalida laftirkoodu dhaqankoodu waagii hore waa iska fiicnaayo qofkii ixsaan u sameeya weligiis waa aqoon jira qofka laakiin hadda ma leh waxaa laga yaabaa kii aad wax u xariiqday ama aada wax u bilowday isaga ama waxa uusan fahamsanayn aa fahamsiisay ama dadka yacni laga yaaba inay wax u soo faa'iideeyeen inuu afka balaq u mar walba ku siiyo ama ha barta wax ama yousa baranin waa midda ugu daran wa abaaldhacyo ugu daran wa qof jecelna male ilaahayna ma jecla rasuulkiina ma jecla qofka muslimkaana ma jeclaanaysomagaran ayb marka waxyaabahaas adduunye qofka la siiyo iyad iska badaa dadkan hore iyagoo gaalaabaa ninkii adduunye xoogaa gacan yar ku yeesho uu xusuusan jiray rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dadka abaalka u sameeya waa aqoon jiray waataan soo marnay mucim ibnu cadiy jubayr ibnu mucim aabbihii nebiga ayuu magangeliyey iyadoo dadku ay dhibayaan buu isaga magangelye siiyey ayaan markii waa tii marka dagaalkii beder dadkii lagu qabtay uu yidhi low kallamanii mucim ibnu cadiyin calaa haaulaa'i natnaa ama fii haaulaa'i natnaa la ajabtuhu hadduu igala hadli lahaa buu yidhi kuwan qurunka ee maxaabiista ah mucim bnu cadiyin waa sii lahay abaalkiisii berigaasuu marka u ilaalinayaa nebigu uu ogyahay sala allahu calayh waali wasalam marka kufraanu nicam wax la jecel yahay maa naagaha waxyaabaha ay naarta ku galaan waxaa ugu badan ninkooda abaalka oo u galay qariyaan markaasaa waxaa weeyaan intay qariyaan abaalka oo ay nimankooda u galaan sannadoo dhan markasoo ugu ixsaan samaynayo hal mar hadday xumaan ka aragto xumaantii bay sheegaysaa ixsaankii dhammaan waa duugaysaa tukirna allacna wa takfurna alcashiir xadiidka nebiga sidaas ah sala allahu calayh ali wasalam waxyaabaha marka dadka cilmigooda u barako yeelo waaye waxyaabahaasaa ka mid markaasuu wuxuu yidhi hadday taas jirin la ajabtuka qaala wajacala yukallimu الnabiya sala اllahu calayh waalih wasalama wuxuu gudagalay inuu nebiga la hadlaayo fakulamaa takallama kelimatan kelmad jumlo markuu sheego akhada bilixyatihi garkiisuu qabanaya nebiga garkiisa waxaa laga qaadanaa buu yidhi ibnulqayim meeshaanna rususha ama ergada ay gaaladu soo diraan aadaab inaysan lahayn oo aadaabtoodu inay hoosayso ninkan waxaa weeyaan markuu kelmad sheegay buu ku dhegayaa curfi fiican iyo akhyaarnimo maaha marka taas wlmuqiirau bnu shucba muqiirana qaa'imun uu taagan yahay calaa ra'si nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga madaxiisuu taagan yahay wa macahu sayfu seefna ou wato wa calayhi almiqfaru koofibiraadna ou wato waxaa laga qaadanayaa marka amiirka korkiisa in istaagi karo ilaalin la ilaalinayo darteed ayb oo ilaaladu marka inay istaagi karto amiirka gadaashiisa ama yacni dhinaciisa ayb fakulamaa ahwaa curwatu biyadihi ilaa lixyati nabiyi sal اllahu calayh ali wasalam mar walba curwa uu damco inuu nebiga garkiisa qabto daraba yadahu binacli sayfi gacantiisa ayuu wuxuu ku dhufanayay seefta galkeeda seefta galkeeda ayuu dhag gacanta uga siinaynaayb qaala lahu wuxuu dhahayay akhir yadaka can lixyati rasuuli lah sal l slam war gacantaada nebiga garkiisa ka dhaqaaji saabuu dhahayay farafaca curwatu ra'sahu curwa madaxiisii buu kor yeelay oo kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi man haada kan waa kuma qaala almuqiiratu bnu shucba muqiira weeyaan buu yidhi faqaala ay qudaru yaa qudaru war dhagaroob yahow alastu ascaa fii qadratika dhagartaadii baan weli ka shaqaynayaa aan dadaboolayaa oo dhagartii iyo qaladkii aad samaysaan weli bixiyaa buu le magtaadii baan weli dhiibayaa markaasaad saan iila hadlaysaa miya adigana ayb wa kaana almuqiiratu muqiira wuxuu ahaa saxiba qowman fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyadii dad bou la saaxiibay faqatalahum waa dilay iyagoo hurdabu buu aayar laayey wa akhada amwaalahum maalkoodiina waa soo qaatay uma jaa'a waa yimid faslama waa islaamay marka dadkii uu dilay iyo maalkii uu qaaday baa ninkan baa ka bixiyo curwo maadaama oday uu haqiif u yahay warma ninkii aan magta iyo wax ka diibaayey oo aan dhagartiisii xallinaya saan ila hadlayuu leeyahay faqaala nebiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu markaa markuu muqiira xoolahaa keenay wuxuu yidhi ama alislaamu faaqbalu aqbalu islaamku waa kaa yeelayaa wa ama almaalu maalkase falastu minhu fii shayin maalkaas shuqul aan ku leeyahay aniga ma laha yacni waa maal sifo sharciga aan lagu soo qaadin ma raba marka maalkaas maalkiisa marka khumusna lagama bixinin muslimkana looma qaybinin nebiguna waa ka beri noqday maalka islaamnimadaada waa rabaa buu yidhi islaamkaaga ahaw laakiin maalka maya waxaa laga qaadanayaa marka ninka ahlu xarbiga ah hadduu qolada uu la jooga ka soo galo isagoo muslim oo islaamo maalka uu la soo goosto waa maal aan la qaadanaynin takhmiis laguma samaynayo cadaaladda marka ee nebigu sal slam hadiikiisa saas ayb marka iska qaado maaha maalkan gaal baa awelba iska lahayo iska qaado ma soconayso ayb marka wuxuu yidhi uma ina curwata curwa jacala wuxuu gudagalay yarmuqu asxaaba الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam bicaynayhi labadiisa indhood inuu ku milicsanayo o ku fiirinayo asxaabta nebiga qaala fawallahi ma tanahama rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nuqaamatan nebigu xaako ma xaakoonaynin ilaa waqacat fii kafi rajulin minhum nin iyaga ka mida gacantiisay ku dhacaysay fadalaka biha wajhahu wajildahu wejigiisii iyo maqaarkiisii buu markaa marmarinayay iyagoo marka nebiga barakaysanaya arrintaa iyadana ibnu cabdilbar alxaafid abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar waxa uu yidhi nebigay khaas ku ahayd cid nebiga ka dambaysay oo candhuuftooda la barakaystay ma jiraan abubakar iyo cumar baa ka dembeeyeen mana la barakaysanin arrin marka nebiga khaas u ah weeyaan ibnu cabdilbarna macnahaasuu tilmaamay axaadiidtuna saasay sheegaysa waidaa amarahum ibtadaruu amrahu hadduu amar siiyana amarkiisay u degdegayaan waidaa tawada'a hadduu weyse qaatana kaaduu yaqtatiluuna calaa waduu'ihi biyaha uu ku weysaystay ayay sigayeenba inay ku dagaalamaan waidaa takallamuu ayb waidaa takallama khafadwaidaa takallamuu hadday hadlaanna khafaduu aswaatahum cindahu agtiisa codka hoos bay ugu dhigaan wamaa yuxiduuna ilayhi nadara tacdiiman lahu araggana sidaa uguma aynan gelinaynin oo aad maynan kuuraynin weynaynay weynaynayaan darteed farajaca curwatu ilaa asxaabihi curwo asxaabtiisiibuu u laabtay faqaala ay qowmi qowmkayow wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk boqorada waa u wafdiyey wa wafadtu calaa qaysar qaysar wafdi waa u aaday wa kisra wanajaashiy kisra iyo najaashi wallaahi in ra'aytu maliikan qadu yucadimuhu asxaabuhu maa yucadimu asxaabu muxamadin sala allahu calayh ali wasalam muxamadan weligay ma arag buu yidhi boqor dadkiisu ay u weynaynayaan sida moxamed asxaabtiisa u weyneeyaan wallaahi in yatanakhamuu nukhaamatan ilaa waqacat fii kafi rajulin minhum ma xaakoonaynin xaako ilaa qof wejigiibay ku dhacaysay ama gacantiisay ku dhacaysay wejiga iyo maqaarka ayuu iska marinaya waidaa amarahu ibtadaruu amrahu waidaa tawada'a kaaduu yaqtatiluuna calى waduu'ihi waida takalamuu khafaduu aswaatahum cindahu wamaa yuxiduuna ilayhi nadara tacdiiman lahu wixii buu ka sheekeeyey u arkay wainahu qad carada calaykum khudata rushdin faqbaluuha tala fiican buu idiin soo bandhigay iska aqbaloo yeela faqaala rajulu min bani kinaana nin reer bani kinaana wuxuu yidhi dacuunii aatihi idaaye annagaan u tagay faqaaluu i'tihi oradoo aad bay yidhaahdeen falamaa ashrafa cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama ayb ayb markuu nebiga marka uu qaabilay falamaa ashrafa cala اnabiy sal l slam waasxaabihi markuu ka kor noqday wax ka yacni qaala rasuulu ulahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi hada fulaanun kani waa hebel wa huwa min qowmin yucadimuuna albudna ninkaani wuxuu ka dhashay dadkii hadyiga weynay jiray dadkii yacni hadyiga iyo xoolaha kacbada loo wado dadkii aad u ixtiraami jiray ayuu ninkan ka dhashay fabcafuuhaa lahu xoolaha ka horgeeya tusa inaan xaggaa u soconno maadaama dad kacbada xoolaha loo kaxaynayo weyneeyey ay yihiin xoolihii oo markaa ishcaar iyo ku dhigan yahay oo qoor xiran oo haddii uu arko marka waxaa weeyaan dariiqii bay bannaynayaan fabuciat lahu waa loo bandhigay wastaqbalahu naasu dadkii baa qaabileen yulabuuna iyagoo markaa talbiyeysanayo falamaa ra'aa daalika markuu sidaa arkay qaala subxaana allah buu buuyi maa yenbagii lihaa'ulaa'i an yusaduu cani ilbeyt kuwaanu ma habboona in kacbada loo diido ayuu yidhi falamaa rajaca ilaa asxaabihi dadkiisii markuu u laabtay qaala wuxuu yidhi ra'aytu lbudna qad qullidad wa ushcirat waxaan arkay buu yidhi xoolihii oo la qoor xiray oo la halaakeeyey oo iyaga marka yacnii loo sameeyey xoolihii iyaga markaa loo yeelay kuruska laga sarsaray oo marka dhiiggoodii marka halkaa la geliyey oo la mariyey ayb yaan arkay buu leeyahay ayb ninkaa marka saasuu yidhi ayb waa sidii laga rabay marka famaa araa an yusadduu cani ilbeyt beytka in laga celiyo ma arko faqaama rajulu minhum nin iyaga ka mid ah kac yuqaalu lahu mikras ibnu xafsin faqaala dacuunii aatihi faqaaluu itihi falama ashrafa calayhim qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama hada mikrazun wahuwa rajulu faajir ninkan waa mikraz waana nin faajir ah buu yidhi fajacala yukallimu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu gudagalay inuu nebiga la hadlayo fabaynamaa huwa yukallimuhu isagoo la hadlayo id jaaءahu suhayl ibnu camrin suhayl baa yimid marka ibnu camrin qaala macmarun faأhbaranii ayuubu ayuub baa wuxuu ii sheegay can cikrimata annahu lama jaءa suhayl bnu camrin qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama qad sahula lakum min amrikum suhayl markuu arkay baa nebigu waa samasaadsaday oo wuxuu yidhi markaa arrinkiinnii waa sahlanaaday halkaana waxaa laga qaadanayaa dadka asmaa'dooda iyo xawaashooda iyo in wax fiican laga rajeeyo ayb qaala macmarun qaala zuhriyu fii xadiidihi fajaءa suhayl bnu camrin baa yimid faqaala haati keen aktub baynana wa baynakum kitaaban ayb haati ayuu yidhi markaa ayb aktub markaa aan qoree baynanaa wa baynakum ina idinka dhexdiinna kitaaban warqad heshiis yani fadaca الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam alkaatiba nebiga kii kaatibka ah buu u yeeray qoraayey faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama bismi اllaahi الraxmaani الraxiim faqaala suhaylun ama araxmaanu alraxmaan fawallaahi ma adrii maa hiya ma ogi waxay tahay aniga walaakin iktub bismika allaahumma bismika allaahumma dhig uu yidhi araxmaan iyo ma aqaan aniga kamaa kunta taktubu saad u qori jirtayba faqaala almuslimuuna muslimiintii waxay yidhahdeen wallahi laa naktubuhaa ma qorayno ilaa bismi illahi araxmaan iraxiim faqaala الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi uktub qor bismika allaahumma qor bismika allaahuma laftirkeedu waa un bismi oo kale markaa nebigu sidaa buu yeehay uma qaala haada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulu اllah tan waxaa weeyaan waxa uu kula heshiinaya muxamed oo rasuulka ilaahay ah faqaala suhaylun wallaahi low kunaa naclamu annaka rasuulu اllah maa sadadnaaka can ilbeyti walaa qaatalnaaka haddaan ognaha rasuul alle inaad tahay mana aanan kaa celinayn kacbada mana kula dagaalnayn walaakin iktub muxamed bnu cabdillaahi qorka faqaala nebiyu sal l slam wallaahi innii la rasuulullaahi ilaahan ku dhaartay anuu rasuulkai allaan ahay wain kadabtumuunii aad ba i beenisaan baad doontaan uktub muxamed bnu cabdillaahi qor qaala zuhriyu wadalika liqowlihi laa yas'aluunii khubatan yucadimuuna fiiha xurumaati illaahi ilaa acdaytuhum iyaaha sababta uu u bedelayo moxamed rasuulullaahi uga tegaayo arraxmaan iraxiim uga tegaayo waxay tahay markii hore wuxuu yidhi khuddo maanta tallaabo kacbada ay ku weyneeyaan ima weydiistaan ilaa waa u yeelayaa marka waxaanoo dhan maslaxada kale ayaa nebigu oo u jeedaa calayhi salaatu wasalaam waana arrin loo waxyooday inuu sidaa yeelo isaga ibnulmundir sidaasuu leeyahay awsaka waxaan u jeedaa kitaabu lamwaal abu cubayd iyo saasay leeyihiin sababta waxaa weeyaan markuu nebigu yidhi sala allahu alayh ali ibnulmundirka awsadka juska kow iyo tobnaad cumar markuu warka ku adkeeyey uu yidhi rasuulka ilaahay maxaan saan u yeelaynaa markaasuu yidhi innii rasuulullahi rasuul allah nahay walastu acsiihi waxaan aan samaynayo u jeedin heshiiskan aan qorayood arkaysid ilaahay ku caasin maayo aniga marka alla ma caasinayo macnaheedu waa maxay amar allaan fulinayaa idan marka waa waxyi heshiiskan nebiga loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam marka qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi tan bay u yeeleen ayb calaa an tukhalluu heshiiska marka waxaa la yidhi calaa an tukhalluu baynana wa bayna albeyt inaad noo bannaysaan annaga iyo kacbada fanaduufa bihi aan dawaafno faqaala suhaylun wuxuu yidhi wallaahi laa tataxadau alcarab ilaahan ku dhaartay carabi ku sheekaysan mayso annaa ukhidnaa buqdatan in nalooga qaaday kacbada xoog iyo cadaadis wallahi inaysan carab ku sheekaysanaynin walaakin dalika min alcaami almuqbil sanadkan ma aha innala muquuniyaan naloo malaynaya sanada dambe yaad imaanaysaan fakataba waa qoray marka faqaala suhaylun wacalaa an laa yaatiyaka mina rajulun isna shuruudihiisuu dhiganayaa nabeekiisii waa sheegtay inay xajka aadaan oo cumro soo aadaan wacalaa annahu laa yaatiika mina rajulun waxaan kugula heshiinayaa xaggayaga nin inuusan ka imaanaynin wa in kaana calaa diinika muslimba ha ahaadee ilaa radadtahu ilaynaa waad noo soo celinaysaa qaala almuslimuuna muslimiintii waxay yidhaheen subxaana allah kayfa yuraddu ila almushrikiin see mushrikiinta loogu celinayaa waqad jaa'a musliman isagoo yimid isagoo muslim ah fa baynamaa hum kadalika iyagoo sidaa ah id dakhala abujandal baaba soo galay ibnu suhayl ibni abi saalix ibnu suhayl ibni camrin suhaylkii lala heshiinayay wiilkiisii abujandal ayaaba soo galayba yarsufu fii quyuudihi isagoo markaa soo gurguuranayo xarkihiisana ku xeeran waqad kharaja min asfala maka isagoo maka hoosteeda ka soo baxay xataa ramaa binafsihi bayna adhuri اlmuslimiin ilaa uu nafsadiisa ku soo dhex tuuray muslimiintii faqaala suhaylun waxau yidhi haadaa yaa muxamadu أwalu man uqaadiika calayhi kanaana ugu horeeyo qofka aan heshiiska ku bilaabayno an taruddahu ilaya inaa ii soo celisid faqaala الnabiyu salى اllahu alيyه ali wasalam inaa lam naqdi اlkitaaba bacdu war weli heshiiskii ma aanan saxeexin heshiis marka la saxeexo dhaqan galaa qaala fa wallaahi idan lan usaalixka calaa shayin wax aan kugula heshiiye haddaba ma jirto abadan weligeed waxaan kugula heshiinaya maleh qaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam faajizhu lii warwaayihi iisii daanay marka aniga ii daa qaala wuxuu yidhi maa ana bimujiizihi laka kuu dayn maayo qaala balaa fafcal war maya sidaa ii yeel yaa buu yidhi qaala maa ana bifaacilin anuu nin samaynayn qaala mikrasun mikras waxau yidhi bal qad ajaznaahu lakwaab kuu ogolaanay qaala abu jandal waxau yidhi ay macshara almuslimiin ayb <coughs> uraddu ila almushrikiina waqad ji'tu musliman mushrikiintii miyaa la ii celinayaanoo nin muslima oo imid alaa tarawna maa qad laqiitu miyaadan miyaydnan arkaynin wax aan la kulmay wa kaana qad cudiba cadaaban shadiidan fi اllaah ilaahay dartii baa aad loogu ciqaabay qaala faqaala cumar bnu اlkhaaab cumar waxa uu yidhi faataytu nabiy اllahi sal slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi alasta nabiy allaahi xaqan miyaadan ahayn adiga nebi ilaahayo xaq ah qaala balaa buu yidhi inaan ahayn iska daayo waa ahay qultu alasnaa cala alxaqi wa cala albaail sow annaga xaq kuma taagnin cadowgeennana baail soo kuma taagna qaala balaa qultu falima nuxdi daniyata fii diinina idan hadday sidaa tahay maxaan annaga dulli aan diinteenna u siisanayno qaala innii rasuulullaahi nebigu marka wuxuu yidhi anu rasuul allah maha walastu acsiihi mana caasinayo ilaahay haw malaynin yacnii waxyaabahan aan samaynaynaan ilaahay ku caasinaye amar allaan fulinayaa marka qisadani waa qiso marka nebiga waxyi ahaan loogu waxyooday heshiiskanna faa'iido inay ka imaanaysa loo sheegay sidaa nebigu uu ku galay ayb saxaabadiina inkastoo ay laqi waayeen waxa ku jira darteed walidaalika heshiisku sida hadda daahirka oo u muuqdo naaguhuna inay soo gelayaan baad mooddaa laakiin suuratulmumtaxinaa soo degtay naagaha waa laga reebay naag iyada la celin maayo sababta aan naagaha loo celinaynin marka waa maxayna sababta aan naagaha loo celinaynin culummadu waxay dhaheen naagtu waa jilicsan tahay haddii la celiyo waxaa laga yaabaa in diinteeda dhanba laga rogo oo laga fidneeyo ay gaal noqotaba laakiin ninka ragga ah qaraabadiisa haddii loo dhiibo ay dhibaan si kastay u dhibaan waa adkaysan karaa ama waa ka carari karaa isaga nin inta ka carara meel cidlaa inta dego ayuu noloshaas dhibka badan kuu safri karaa laakiin naag sidaa ma yeeli karto waa diinkeeda laga fidnaynaya islaamkuna ma qabo qof in diintiisa laga fidneeyo walidaalika naagaha heshiiskan kuma jiraan ayb waxaa kaloo heshiiskaa ku jirin dadka yacnii aan dadka aan ismeel mari karin oo dhan saasay fuqahadu sheegeen waxaa kaloo nimanka iyagu baa soo gelaya nimanka xooggala ismeel mari kara walidaalika marka culimmadu waxay dhahaan heshiis sidaanoo kale hadda ma geli karaa qof haddii markaan amiir muslimiintu leedahay mid gaalada ay leeyihiin uu la heshiiyo dagaal inay in muddaa dagaal joojiyaan maxay yeeli karaan xaggaaga qofkii ka yimaado isagoo yacnii gaal isagoo muslima qofkii aggaa xaggayga ka yimaado hadduu yidhaahdo waa ii soo celinaysaan heshiis buu ku geli karaan culummadu waxay leeyihiin wuxuu ku geli karaa haddii qofka xaggaa ka imaado isagoo muslima imaanaayo cidda loo dhiibayo waa inay noqotaa iyo cidda yacni soo dalbanaysa inay noqotaa qaraabadiisa hadday marka qaraabo iyo wax lamida ay yihiin dadka soo dalbanaya in loo celiyoo loo dhiibo hadduu heshiis kula galo waa bannaan tahay maslaxa hadduu ka fiirinayo ayb macnuhu laakiin marnaba ma ahan dadkii nebiga la joogeen madiine kula noolaa noo soo dhiib ma ahane ogow dad baa meeshaan waxay u fasireen si aad u khaldan waxay yidhaahdeen dadka muslimiinta ee dhulkooda iskaga nool hadday gaalada soo dalbadaan waa la dhiibi karaa nebigaba waa kaas waa celi jiray dadka nebiga kuwa iyaga ka yimaado kula heshiiyey kuwa iyagu yani kuwii madiine jooga maa la dhiibi jiray saxaabadii madiine nebiga kula noolay ee isaga mas-uulka uu ka ahaa maa la dhiibi jiray nebiga uu dhiibi jiray ma dhiibi jirin midda kale kuwaa laftirkooda ee soo baxo qaraabadooda nebiga u dhiibi jiray qaraabaduna aabbaha ama walaalka wax lamida u dhiibi jiray mujtamacaasuna mujtamaca da waxay ahaayeen qofka wiilkiisu ma dilaayo waa dhibayaa un dhibkuna waa u adkaysan karaan ayb qofka xalal kalena nebiga waa u tilmaamayo inay ka dhuuntaan oo meelo kale iska aadaan oo uu yidhi yanii abuu basiir waa kii marka nebigu uu sarbeeb ugu sheegay uu yidhi war ninkan nin dagaal hurin nin dagaal huri yaqaan waayo abuu basiir marka waa ka faa'iidaystay waa baxay meel wuxuu aaday duurkaas abuu galay quraysh wixii meelahaas soo maraba waa hal xabuu ka reebo jiray intii uu ka reebo karaba markii dambe iyagaa wuxuu yihi nin allaale ninkii muslimoo maka ka cararana nebiga maba aadi jireen abubasiiroo isgeeyi jira agtiisa kooxay noqdeen marka war waa ku dhibtoonnay dhaheen kuwan naga qaado dhibka una naga daayo soo ma fahmin marka waxaan hadda dadku ay sameeyaan nin baa dadkiisii mas-uulka uu ka ahaa ee hadday xataa qalad galaan isagaa ciqaabi karo isagaa xabisi karo isagaa qaladka ka joojin karo ma samaynayo gaalo u dhiibaan ama dadkan la gadanaayo laleeyahay shan kun oo dollar iyo toban kunay joogaan laleeyahay oo gaal faajira oo islaamnimadaba u daba taagan oon qaraabo la ahayn laga iibsanaayo nebigaa sameeyena la dhahaayo waa been abuurad rasuulka ilaahay lagu been abuuranayo qofka sidaa dhahayo oo masruucada ka fiirsanaayana wadaad beenaalaha sidaa dhahayana isaga in la dhiibo ma ogola isaga in gaalada loo dhiibo waa diidaya qof kaleoo oo miskiin uu ka raadsanaa marka sidaas qofkan adigu haddaadan tabar u haynin maalan warniyahow iga tag dhulkan aan xukumo ma aragtaa tabar aniga ma haye iga dhaqaaq me allaale meeshaa doonta aad laakiin aniga gaal kuu dhiibi maayo saa in la yeelay laakiin waa waa waxaa weeyaan dabadhilif islaam aan rabin oo gaalada heshiis kula ah macnahaas dadkan marka maslaxada ka fiiriyaana waa maslaxada waxay ka gashay in la noolaado ayb bay waxay u fahmeen mar haddii la nool yahay oo dhib uusan jirin haadihi hiy almaslaxa maslaxadu xaggaa ma jirto maslaxada koo waa in diinta laga fiiriyo uma laga fiiriyo nufuusta uma maalka uma cirdiga maalka caqliga daruuriyaadka shantaa maslaxada laga fiiriya haddii maslaxada diinta laga tago ee la yidhaahdo war dhib male annagu diin waa ka tanaasulaynaa haddii intii nala dhibi lahaay m saas ma soconaysa xaqna ma aha taas nebiguna wixii uu yeelay sidaas ma ahayn ayb macnaha marka ibnulmundirna saasoo kale uu tilmaamay kitaabkiisa culimmadii salafka saasay u fahmeen ayb a'immadii ka dambaysay ee yacni diinka axaadiidta yacni fahmaysayna waxay u fahmeen sidii nebiga yeelay in la yeeli karo bisu ka badan aan la ogolayn ayb dadku u dhiibay in loo dhiibo dadka xagga meesha ay ka imaanayaan inay meeshay ka imaan jireen inay ka imaadaan oo aynan noqonin dad yani markaa adiga mujtamacaagii soo dhiib ma jirto naagaha iyo dadka laysleeyahay waa la daciifsan karaa naagaha iyo nin xor ah laakiin aan meesha dad ku lahayn qaraabadiisna aysan joogin ee sidii la raba laga yeelaayo ma la dhiibaayo ayaga eh. ila gaalada waxunay ku samaynayaan hadday doonaan laakiin ninkii qaraabo leh ee qaraabadiisu ay la joogto waa mujtamacuna uu yahay mujtamac qaraabada iyo waxaas qabyaaladu qaalib ka tahay kaas inuu nabadgalaa badan ayb macnahaasana marka nebigu uu yeelay sidaas in loo fahmana wa midda kale arrintan waa arrin nebiga waxyi ahaan ugu soo degayn degeen ayb marka wuxuu yidhi sidaasay marka ku heshiiyeen cumarna marka sidaa buu yidhi markaa nebigu wuxuu yidhi inii rasuulullaahi walastu acsiihi wa huwa naasirii ilaahayna waa ii gargaarayaa qultu walaysa kunta tuxadiunaa annaa sana'ti lbeyta fanaduufu bihi soo nooma sheegaynin inaan kacbada tegayno oon dawaafayno qaala nebigu wuxuu yidhi balaa inaanan kuu sheegin iska daaya waa kuu sheegay fa akhbartuka annaa na'tiihi alcaam laakiin ma waxaan kuu sheegay inaan sanadkaan aadayna annaga sanadkaanaan cumrada samaynaynaan beydka gelaynaa miyaan kuu sheegayna waa maya waa cumraysanaynaa bis baan ku yidhi hadda waana cumraysan doonnaa weli wakhtigii waa taagan yahay qaala waxauu yidhi qultu laa maya qaala fainaka aatiihi waa tegi doontaa wamuawifun bihi waad awaafi doontaa ka cabsanina qaala faataytu abaa bakrin baan u imid faqultu waxaan idhi yaa abaa bakrin alaysa haada nabiy allaahi xaqaa kan miyaanu ahayn nebigii ilaahay xaq ah qaala bala qultu alasnaa cala alxaqi wacaduwuna cala albaail sow xaq kuma taagnin cadowgaynnana baail qaala bala qultu falima nucdi daniyata fii diinina idan intii nebigu uu ku yidhi oo kale qaala ayuha rajul niihow innahu la rasuululahi sal slam isagu waa rasuulka ilaahay walaysa yacsii rabbahu rabbigiina ma caasinayo taa ogow wahuwa naasiruhu rabbigiina waa u gargaarayaa nebigiisa fastamsik qabso biqarsihi suulgeliskiisa suunkiisa qabso oo ku dheg fawallaahi inahu cala alxaqi xaquu ku taagan yahay qultu alaysa kaana yuxadiunaa annaa sana'ti lbeyta wanaduufu bihi soo saan nooma sheegi jirin qaala balaa buu yidhi afa ahbaraka miyuu kuu sheegay annaka taatiihi alcaam sanadkan inaa imaanayso qultu laa qaala fa innaka aatiihi wamudaawifun bihi waa tegi doontaa waad intii nabigii yidhi oo kale mana aynan is ogeyna ogow ayb walidaalika culamada meesha waxay ka qaataan abuu bakar kaana aclama annaasi bacda اnabiy sal l slam nebiga kadib abuu bakar wuxuu ahaa dadka kan ugu cilmi badan ugu faham badan ugu fadli badan ayuu ahaa ugu mudan ayb intii nebiga sheegay oo kale isaguna keenay uu sheegay ayb marka cumar wuxuu yidhi qaala zuhriyu qaala cumar facamiltu lidaalika acmaalan arrintaa darteed hadalkaas ad adag ee nebiga kala hor imid darteed acmaal baan u samayn jiray bu cibaadaad badan baan samayn jiray towba ahaan qaala falamaa markaa yacni waa isgarowsadayoo markaa dabcan isaguna xumaan kama ahayn laakiin qiiraa qabatay ayb meesha yacnii la joogo iyo xaalku sida qiiradii baa ka qaalib noqotay markaas buu markaa hadalkaa yidhi hadalkaa ad adag marka oo nebigu uu kula hadlay dartii ayuu cumar acmaal badan u samayn jiray saxaabada marka yani diinkooda iyo sida diinkooda u xoog badan yahay bay kutusaysaa qaala markaa wuxuu yidhi qaala rasuulu falamaa faraqa min qadiyati اlkitaabi kitaabka qadiyadiisii markii laga faaruq noqdoo la dhammeeyey qaala rasuulu llahi sal slam liasxaabihi nebiga asxaabtiisiiba wuxuu ku yidhi quumuu fanxaruu uma xliquu istaaga oo eh, yani gowraca xiirtana waxaa lagu sameeyey ixsaar waa la sharay mar haddii la shareeya kacbadii iyagii la kala dhex dem iyay la imaanayaano marka qaala fawallaahi maa qaama minhum rajulun qof saxaabadii ka mida ma kicin xataa qaala dalika alaa maraatin ilaa saddex jeer uu yidhi war kaca oo xirta yacnii uh, gowraca oo xirta saddex jeer buu saa ku celceliyey falamaa lam yaqum minhum axadun markuu qofna aanu kicin saxaabada waa uh, nebiga amarkiisa waa u dhaga fududaa jireen maxaa hadda sidaan yeelayna culummadu waxay leeyihiin waxay sidaan u yeeleen bal in nebiga loo waxyoodo wax isbedelaan baa laga yaabay xoogaa u kaakaadiyeen cabaar sugsuga oo oh, waa intaasoo naskhi yimaado ama waxyi kale yimaado oo oh, nimanka markaa lala dagaalo ee la yidhaahdo taabay marka dhowrayeenay sugaayeen falamaa lam yakun minhum axadun qofna markaunan kicin dakhala calaa ummi salamata u galay fadakara lahaa maa laqiya min annaas wuxuu u sheegay wuxuu dadka kala kulmay faqaalat ummu salama ummu salama waxay tidhi yaa nebiy allah atuxibu daalika sidaa inay sameeyaan adigu ma jeceshahay ukhruj bax uma laa tukallim axadan minhum qof iyaga ka mid ah kula hadlin kelimatan kelmad xataa tanxara budnaka intaad halahaaga adiga ka gowracdid watadcuu xaaliqaka kii kuu xiirayana aa u yeertid fayaxliqaka uu kuu xiiro fakharaja waa baxay falam yukallim axadan minhum qof iyaga ka mida lama uusan hadlin xataa facala daalika intuu sidaa yeelay naxara budnahu wa dacaa xaaliqahu fa xalaqahu xalihii buu gowracay kii u xiirayuu u yeehay waa u xiiray ayb fa xalaqahu markaa wuu xiiray waxaa laga qaadanaya markaa weenta weenku inay yani istishaaro ama yacni talo ahl inay u noqon karaan ayb oo lala tasho karo ayb oo talada ay keento hadday talo wanaagsan tahay la yeeli karo la qaadan karo taasay marka keenaysaa nebigu umusalama u galay talada wanaagsan bay siisay waana yeelay rasuulka calayh isalaatu wasalaam falamaa ra'w dalika sidaa markay yeeleen dad baa marka meeshan iyagana ab kale kasii dhaliyey waxyaaba yacnii qaabdarro fara badan kasii dhaliyey naagtu yacnii baarlamaan waa geli kartaa iyo yacnii madaxweyne waa noqon kartaa iyo wama ila daalika xadiidka nebigana u lan yuflixa qowmun walow amrahum imra'a baarlamaanaadkan hadda jirana inay aabdarro keliya ay yihiin waa la ogyahayo raggii baaba marka ku imtixaanan ayb maxaad malaynay marka naaba falamaa ra'w dalika qaamuu fanaxaruu markay arkeen nebiga inuu xiirtay oo naskhi dambe iyo wax dambe inaanay jirin bay ogaadeen waa kaceen waa xiirteen wajacala bacduhum yaxliqu bacdan waxay gudagaleen qaarkood inuu qaarka kale u xiirayo xataa kaada bacduhum yaqtulu bacdan hamman ilaa qaarkood uu sigay inuu qaarka kale dilaba oo sakiinta yacni uu ku gooyo murug darteed iyo ciil ciil darteed ayb uma jaءahu niswaة muؤminaatun naaga muؤminaad a baa yimaadeen faأnزla اllahu tacala alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha اladiina aamanuu إida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhunna xataa balaga bcisami اlkawaafir heshiiska marka qaybtiisii hore ninay naaga lama caddaynin waa soo gelaysa naagta isla markiiba marka naago markay imaadeen aayadahan baa soo degay oo aayadihii marka naaga hadday yimaadaan in la imtixaano iimaan inay ka tahay marka la ogaado yanii <coughs> rumayn alla ay rumaynayaan darteed inay usoo baxaan marka la ogaado layska marka aan la celinin marka nebigu waa imtixaani jiray wuxuu dhihi jiray ilaahan kugu dhaariyey inaadan inaa ilaahay dartii usoo baxday rumayn aad ilaahay rumaynaysa inaad usoo baxday raacid aniga aad i raacayso darteed inaad usoo baxday inaadan usoo bixin nacayb aad ninkaaga nacabtaha dartii inaadan usoo yani xumaan idinka idin dhex martay darteed inaadan usoo bixin u dhaara sidaa yani ku ayuu ilaahay ugu dhaarinayey waana ka yeelayay meelaha marka waxay ka mid tahay qofka islaamnimadiisa imtixaan waa la geli karaa haddii xugun uu ku xiran yahay sida tanoo kale qisadan oo kale nebigu u yeelayo kale ama naagtii markii uu xoraynayey oo mucaawiyat bnu اlxakam nebigu inay mu'mino tahay oo hubsanayo uu yidhi atashhadu an laa ilaha illa اllah anii rasuulu اllah qaalat nacam bay tiri markaasuu yidhi ma qiraysaa in eh, ayna allah aawo ilaahay allahu fi samaa ilaahay kor buu jiraa actiqhaa fainahaa mu'mina xoray waa mu'mino marka wayaalkaasoo kale marka imtixaanka sidaasoo kale dhib malaha <clears throat> faطallaqa cumaru yowmaidin imra'atayni maalintaa cumar wuxuu furay laba naag kaanataa lahu fi shirki oo markaa isaga u sugnaatay oo la joogi jirto naagihiisa ahaa shirkiga dhexdiisa waqtigii hore uu soo guursaday fataزawaja ixdaahumaa mucaawiyatu bn abi sufyaan baa guursaday walukhraana safwaanu bnu umaya uma rajaca الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam ila اlmadiinati markaa dabadeed nebiga madiina u tegey abuu basiir qisadiisii baa dhacday oo markaa abuu basiir baa soo baxay nimankii quraysh niman ka socdaa yimaadeen oo abuu basiir raadinayo nasiibay dhaheen heshiiskii waa taad nala gashay markaa nebiga waa u banneeyey hadaad qabsan kartaan qabsada waa qabsadeen markaa marka culimmadu waxay yidhaahdaan yani amiirku kuma qasbana inuu dhab intuu soo siiyo qofka muslimka oo u keeno u dhiibo waaba haddii uu kula galo waa heshiis macan oo shuruudihii aan sheegnayna ay jiraan inuu u dhiibaa qasab maaha haddaad qabsan kartaan qabsadu leey isagu inuu u raadiyo ciidan u noqdo oo yacni uu xoolo ku raadsado waxyaabahaas ayb abubasiir bay marka qabsadeen meel bay waa wateen iyo waa xirxireen meel ay la tageen iyagoo marka meel la jooga ayaa midkood midkoodbu labay ahaayeen iyagoo timir cunaayabaa marka wuxuu yidhi war seeftan aad bay u dhaldhalaalaysaa u qurux badan tahay markaasuu wuxuu yidhi wax badan baan ku jarribay seeftiibuu marka aayar uga qaatay waa ku dhuftay marka kii kalena isagoo cararaayo u madiino galay abuu basiirna marka uu ka daba yimid markaasuu nebigu wuxuu yidhi inna haadaa qad ra'aa ducran argagaxuu arkay ninkan wax ka argagixiyuu arkay midkan markaasu wuxuu yidhi ninkii kalena waa la dilay anigana waa igu soo daba jiraa waa kan ninkii aad ii diibtaan waa idin siiyey buu yidhi adinka idin jirtaa marka ayb markaasuu nebigu wuxuu yidhi weyla ummihi miscara xardin war midkan yacnii hooyadii yacnii alla dagaal hurin badanaa buu yidhi ninkan nin dagaal abaabuli kara waayo kaannahu marka nebigu yucarid waa sarbeebayaa wuxuu u sarbeebayaa marka inuu dagaal hurin karo war iska tagoo meel aad dagaal ka hurin karto jafafkaas iyo galoo meeshaas ka soo dagaal galo ayb ninkii waa gartay isaguna abuu basiir markiiba waa isdaayey xeebtaas xaggeeda ayuu galay dabadeed wuxuu bilaabay marka inuu hal iyo wuxuu ka reebo karo iyo xoolo wuxuu ka dhici karo iyo wuxuu ka dili karo iyaga uu galo markii dambe abujandal baa ku soo biiray dad badan baa isku soo biiray taana marka waxaa laga qaadanayaa ninka amiirka ah meesha uu xukumo meel aan ahayn wixii laga sameeyo isaga mas-uulka ma aha markaa nebigiina wixii dhibaatadii iyo wixii markaa uu dareemayey waa ka fakaday qurayshna waa dhibtootay nimankii muslimiintaana ilaahay faraj buu u furay sidaasaa marka qisadoodu ay xudaybiya ku dhammaatay dabadeed marka eh, kitaabka wixii kaleo ka dambeeyo in sha allahu tacaala casharada kalean ku dhammaystiri doonaa bilah towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi